alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam baabu siwaaki wacan abi hurayrata can inabiyi salى allahu alayhi wasalam qaal lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli salaatin fadliga siwaagu leeya waxaa ka mid ah nebi maxamed caleyhi الsalaatu wasalaam uu yihi lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddii aanan ummadayda ku culaysinaynin la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadaygaan amri lahaa inay cadaydaan cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda oo macnaheedu yahay markastoy salaad farala tukanayaan inay cadaydaan oo shanta waqtiba ay cadaydaan ayaan amri lahaa laakiin laa uriidu an ashuqa calayhim bay ka dhigantay ma doonayo inaan culays saaro marka xadiisku muxuu tilmaamayaa arrimo dhowraa ah ku jira lakin ta koowaad waxa weeyaan fadlu siwaak cadayga oo bimacnaa tasawuk in la cadaydaa ila hadduu cadagii qofku jaabka iskaga qaato aanu ku cadayn faa-ido ma lehe bisiwaakna waa bitasawuk cadayashadii waxaa kaloo laga qaadanaya raxmat nabiy sala allahu alayhi wasalam wa shafaqatuhu calaa ummatihi siduu rasuulka ummadiisa ugu naxariisanay ugu turayey oo ilahi wuxu ma wamaa jacala caleykum fi diini min xaraj inaanu cadaygu waajib ahayn baa laga qaadanaya xaalad kasta waayo hadduu waajib ahaan lahaa rasuulka aleyh salatu salaam ugama tureen shayga waajibka waa lagu socon laha laakiin waxaa laga qaadanaya inay tahay mustaxab iyo arrin sunaa in cinda kuli salaatin la cadaydo riwaayaadka qaarkood cinda kulli wuduuin weyse kasta oo marka way istagayaanuno markastoo qofku salaad u weyseysanaya inuu cadaygina uu raaciyo waana maxaasinta shareecada islaamku ay abarto waanaynu sheegnay waqtiyada qaarkood buu cadowga si adkaanayaa waa waqtiga qofka taqayur afkiisa uu ku dhacay uu isbedelo inuu cadaydo iyo marka uu doono inuu qur'aan aan akhristo amba inuu doono inuu tukado marka hurdo uu ka soo tooso iyo marka cunto cunayntaba waqtiyadana sunnay si adkaan noqonaysa wacan xudayfa bn yamaan radi allahu canhuma qaala kana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ida qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku waxaa ida qaama min alleyli idaa qaama markuu ka kaco salaad min alleyli idaa qaama markuu kaco min alleyli habeenkii ee salaad uu kaco yashuusu mid ku xoqa ku jejebiya faahu afkiisa bisiwaaki caday yeshuusufaw macnihiisu waxa weeyaan xadiiska maaha sharxiisiiy yadluku asnaanahu ilkihiisuu ku xoqi jiru ku jajabin jirayo wa yuraqihaa uu ku nadiifin jiray bimacnaa yumarir uu marmarin jiray rasuulka caleyh isalaatu salaam xadiiska hore hadalkiisii u ahaa nabiga caleyh salaatu salaam xadiiskan dambena waa ficilkiisii inuu tabiqi jiray markuu hurdada kasoo tooso markaa muxuu tilmaamaya xadiisku markuu si gaara qofku hurdo habeenkii soo tooso maadaama xilligaa isbedel laga yaaba afkiisi inuu ku yimaado oo aamusnaanta badan iyo hurdada iyo cuntada iyo waxyaaluhu hadalka isu iyo hadalka iyo uu isku bedela af markaa iyo shuus in cadaygii markaa ilkihida la wada gaadhsiinayana waa laga qaadanaya وعن caiشhaة رadي الlه taعalى عanهa qaalat waxay tihi dakla wuu soo galay cabdiرaحmaan بn abi bakr الصidiq calى الnabiyi slى الlahu عalيه waslm nabigu soo galay wa ana anigoo musnidatu ku tiri ilaa sadri laabtayda wa maca cabdiرaحmaan cabdiraحmaan waxa uu watay siwaakun caday radbun qoyan yastanu bihi uu ku cadayanayo faabadahu rasuulu الlahi salى الlahu alay slm basarahu faabadahu wuu ku taagay amba uu ku jeediyey rasuul lahi sal la ala rasuulka ale basarahu araggiisa isagoo rasuulku aan markaa aada u xanuunsanaya oo aan hadli karayn ayuu cabdiraxmaan bin abi bakar la soo galay cadayga dabeedna rasuulku ishuu la raacay cadaygiisii oo uu aagay fa akhadtu waan soo qaaday bay tihi caaishay assiwaaka cadaygii baan ka soo qaaday cabdiraxmaan oo faqadamtuhu waan calaaliyey waan jilciyey oo fadayabtuhu waan wanaajiyey uma dabeetana dafactuhu waxaan u dhiibay ila nabiyi sala allahu alay slm nebiga oo fastanna bihi uu ku cadayday famaa ra-aytu maan arag rasuula اllahi salى اllahu alay sl rasuulka alleh oo istanna cadayday istinaanan cadayasho axsana ka wanaagsan minhu waktigan isaga famaa cada kama soo wareeginba an faraqa inuu ka faaruqay rasuulu llahi sala la sl rasuulka alleh eh, an faraqa rasuulu llahi sala allahu alay inuu ka faaruqay rasuulka cadagii macna u dhameeyey oo rafaca haddana markaa uu kor u qaaday yadahu eh, gacantiisa aw isbicahu amba fartiisa uma qaala u yihi fi rafiiq laclaa fi الrafiiq اlأclى ثalaaثa uu yihi ay alxiqnii bالrafiiq اlأclىa oo fi rafiiq اlأclىa ilaahow haleeshii rafiiqaa sare ciddaa lala rafiiqe sareysa uma qaضى ay uma maat dabeetana saasuu rasuulku ku geeriyooday alayه الslat slam wa kaanat waxay caysh taquulu mid tiraahdaa maata uu dhintay beyna xaaqinati wa daaqinati bayna xaaqinatii inta ka dhaxaysa kalxantayda iyo wadaaqinatii garhkayga asfal diq wa fii laftin warin kale waxaa hayd fara waan arkay yanduru ilaya isagoo yanduru ilayhi isagoo eegaya cadaygii ilayhi ay ila siwaak wa caraftu waxaan gartay annahu rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam yuxibu inuu jecel yaha siwaaka cadayga oo faqultu waxaan idhi aakhuduhu lak ma kuu soo qaada fa ashaara wuu igu tilmaamay bira'si madaxiisa ayuu ku ishaaray an nacam haa omu hadlin rasuulka alay slat slaam laakiin markaan ku ihi miyaan cadaygaa kuu soo qaadaa aada eegeyso bay ka dhigan tahy wuxuu yihi haa oo laakiin bira'sihi madaxa uu ku tilmaamay hada lafd lbukhaariyi walimuslim naxwuhu muslimna lafdigan oo kale waxyaala qaar haba ku kala duwanaadaan وعن أbي موسى الأشعري qال وxu uhi أتytu نabiya slى الlه alay sl nbgaan imi wahuwa isagoo yastaaku cadeynaya bisiwaakin caday radbin qoyan qaale wuxu uhi waطرفu siwaak iyadoo cidhifkii cadayguna calىa lisaani carabkiisa uu dul saanay carabkiisa uu ku jiro wahuwa yaquulu isagoo rasuulku leh uc wasiwaaku fii fiihi wasiwaaku cadaygiina fii fiihi carabkiis wuxuu ku jiraa fii fiihi afkiisa kaanahu waxaad moodaysa yatahawacu ee yataqayaw inuu iska matajinayo ayaad moodaysa yatahawac yataqaya qowrkan xadiisna rasuulka alay slat slaam iyo cadayga siduu u jeclaa iyo xaalad kasta isagoo sakaraadkii ku jira oo hadalkiiba aanu ka soo baxaynin haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu cadeynayey oo cadaygaa uu doonayey bale isagoo cadayday uu dhintay rasuulku calayh salatu slam markuu sidaa u cadayday naftu ay ka baxday xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa cadayga xadiiska dambena wuxuu tilmaamaya qaabku rasuulku u cadaynaya inuu ku xilal dheeraan jiray oo ilkahoo keliya aan la cadeynayn la cadaynayn ee macaa carabka la cadeeyayo oo weliba markaa carabka xagga dambe lasoo cadeeyayo waayo meelaha isbedelka iyo urtu ka soo baxaysa xagga dambe oo ka mid a ah. dabeete rasuulka alay slat slam markuu saa u cadeynayey qofku marku waynu ognahay oo dee fartiisa amba cadaygaaba uu xagga dambe geeyo cod buu sameynaya uc buu ohanaya marka waxaad moodaysa inuu iska matajinaya rasuulka alay sla slam iskama matajinaynin ee laakiin si uu cadayga ugu xeel dheeraaday ayuu codkani dee soo baxayay ucdaasi ay soo baxaysa waay marka cadaygu waktiyada uu sunahayay waxaa kaloo ka mid ah markuu qofku gurigiisa galo habeenkii nebigaana ka sugantay alayh isalaatu salaam qadiyadaas xikmadahana ku jira waxa laga yaaba de qofku markuu suuqa iyo dhulkaas soo joogay amba wax soo cunay amba soo hadlay in carabkiisi isbedelay amba afkiisi isbedelo dabeetna gurigiisi iyo reerkiisi markuu dhex tago isagoo dee afkiisii la karaayeysanayo iyada laftigeeda dhibteeda dee kamid marka inuu cadayga ku bilaabo waa sunaha nabiga caleyh salatu asalaam isku soo ururiya cadaygu wixii kasta lagu cadayn karaa saynu horeba usoo aragnay laakiin dee nadiifa ah, daahira wax nadiifinaya geed kalena araag ayaa usii wanagsan markaa ciridkii iyo ilkihii iyo carabkiiba waa la cadeye rasuulku alay slatu slaam markan uu geeriyoonayey caaisha radia allahu canha maadaama ay ahayd qofkii ugu jeclaa dadka sida xadiis kalebuu nabigu ku sheegay alay slatu slaam waxa uu lahaa markii xanuunka aadka u qabtay ayna ana hadan xaggee baan berri ku beeganay markaa way fahmeen dumarkii inuu doonayo guriga caaisha inuu ku beegmo oo uu degdegsanayo dabeetana waxay ka ogolaadeen oo ay ka tanaasuleen xaqoodii ahaa inuu mid kastaba habeenkeedii yimaado dabeetana guriga caaisha lagu xanaaneynayey oo lagu kalkaalinayay nebiga alay islat slam cabdiraxmaan bin abubakar caaisha waa walaalo markaa gurigii caaisho ayuu soo galay cabdiraxmaan isagoo cadayga wata qoyan dabeetna cadaygii waan wanaajiyey bay tihi oo qadamtuhu waan jilciyey waan calaaliyey markii dambana anigoo musnidatuhu bay tihi anigoo rasuulku dee markuu aada u xanuunsanayey laabta saa ugu soo tiiriyeyoo saa u haya ayuu cadayday dabeedna mar alle markuu saa rasuulku ka faaruqay gacantuunbu kor u qaadayoo ama fartiisa ama gacantao dhamaystiran wuxuu ihi allahuma wuxuu yihi fi rafiiq ilacla oo ay ka dhigantay ilahu rafiiq ilacla haleeshii ama waxaan jeclaysanaya rafiiq ilacla iyo wax lamid ah. rafiiq ilclana waa nebiyadii iyo dadkaa wanaagsan dee ilaahay xagga sare uu geeyey oo macnaheeduna laga fahmay inuu rasuulku markaa geeriyoonayo xadiis riwaayad kale oo bukhaari iyo muslim ku jirto iyo sida xadiiskana waxay tidhi maata rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam fii beyti wa fii nawbati wa bayna saxrii wa naxri ayay markaa sheegtay rasuulka alayh الsalaatu salaam waxa uu geeriyooday gurigaygu horta ku geeriyooday bay tiri maalintii aniga igu beegnaana uu geeriyooday isla maalinta laftigeedii xagga marka la eego maalmaha la tirsanayay intaa laabtayda iyo hungurigeyga ka dhexaysana dhuuntayda ka dhexaysana u ku geeriyooda anigoo dee saa u haya wa wajamaca allahu bayna riiqihi wa riiqi ilaahayna wuxuu kulmiyey candhuuftayda iyo candhuuftiisa markii u dambeysay sidee buu ukulmiyey ajib can hada su-aal tafadal fadal haye may gacantiis ka dejiy mahadsanti shukran haye jamca lahu bayna riiqi wa riiqa aw riiqahu wa riiqi fadal ya saaxib الnadara aya ninka afar daydhood leh <laughs> ah. cadaygi way calaaliso nuufteedi way soo raacday soo maha dabeetana isla rasuulka laftiisuna uu ku cadayday rasuulka de alay slat slam canuuftiisana de waa laga barakeysanayay jazak allah khayr waad fahansantiin haddaba xaaqinati wa daaqinati buu ku dhintay xaaqina waxaa lagu fasiray asfal addiqn diqniga xaggiisa hoose diqniguna de waa halkaa inagu garhka macadee timahayno lakin diqnigu waa intaa jirhka ah haddee ku taal ee garhku ka bilaamayo diqni la marka xadiiskii kale wuxuu tilmaamayey maa bayna asaxri wanaxri saxrigu waa acla lbadn caloosha halka u sareysa naxriguna waa dhuunti marka anigoo halkaa ku haya bay tiri markaa isma khilaafayaan daaqinadan waa lagu fasiraya iminka asfal lxulqum hunguriga halkaa u hooseysa lagu fasiraya halkan kale xaaqinana halkaa sadriga iyo laabta ayey markaa sidaasay usoo haysa waxaa kaloo laga qaadanayaa ishaarada haddii la arko qaniino la xidhiidho oo dee in lagu dhaqmi karo qof waad ku tiri saaxiibkaaga halkan fadhiyaad qalinkiisii ayaad kor u qaaday waxaad tidhi haye adigoon hadal maxaa u ka fahmaysaa ma ku qortaa suu ku idhi ya <laughs> maxay ka dhiganta ha hadhow hadduu ku war maxaad qalinka iga qaadatay ka warran oo laydin gar qaado ya warsoodigii madaxa i ruxay ayidhin iyo ishaaray maaha dakla cabdiraxmaan bin abi bakr asidiq cala nabiyi sala allahu alayh wasalam cabdiraxmaan bin abi bakr sidiq baa usoo galay radi allahu canhu radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay wasalam nebigu usoo galay wa ana aniga oo haddaan caaisha ahay musnidatuhu rasuulka kusoo tiiriyay ilaa sadri laabteeda oo de rasuulku xanuunsanayo wa maca cabdiraxmaan siwaakun radbun cabdiraxmaanna wuxuu watay caday qoyan yastanu bihi uu isagu ku cadaynay cabdiraxmaan fa abadahu wuu kor ugu qaaday rasuulu llahi sala sl basarhu arageysiyo ishuu la raacay qofka haddee aan hadlayna isha saa haddana qofkaa kale eegaya markaa sida riwaayadda dambe tilmaamayso waxaan gartay bay tiri eegidda rasuulku cadayga eegayo inuu cadayga jeclaa oo faakadtu siwaaka baan soo qaaday oo faqadamtuhu waan jilciyey waan calaaliyey faayabtuhu waan wanaajiyey uma dafactu waan udhibay ila nabiyi sala allahu alay sl nabiga oo fastana bihi uu ku cadeeyey famaa ra-ytum aan ark rasuula lahi sala allah ala sl rasuulka alloo istana cadeeyay istinaanan cadeysho axsana minhu ka wanaagsan famaa cadaa an faraqa kababa manaa famaa cadaa kama gudbinba famaa jaawas an faraqa rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulku inuu ka faaruqay cadaygii mar alla markuu rasulka saa u rafaca yadahu gacantiis kor u qaaday aw isbaca wax kale kuma soo wareegin cadaygii marka saa u inuu gacanta kor u qaaday ama fartiisa uma qaala u yihi fi rafiiq اlcalaa alaa uma qada saasuu ku dhintay rasuulka ala sla qadaa naxba ay maata wa kaana taqul waxay odhan jirtay maanta u dhintay beyna xaaqinati laabtayda iyo wadaaqinati lafgadheedayda inta ka dhexaysa ayuu ku dhintay wfii laftin fara-aytu waan arkay yandur ileyhi isagoo egaya cadaygii caraftu waxaan gartay anahu yuxibu siwaaka cadayga inuu jeceliyo faqultu waxaan kuhi aakhuduhu lak labadii hamsa isku iqaaman hamsadii kelmadu iska lahayd iyo tii istifhaamta dabeetana waa laysku mado aakhuduhu aakhuduhu ma kuu soo qaada laka adiga fa ashaara wuu ku ishaaray ibnu asi madaxiisa nacam ha hada laftu lbukhaariy walimuslimin naxwuhu wacan abi musa alashcariy radi allahu canhu cabd llahi bnu qays qaala wuxuu ihi ataytu nabiya sala allahu alay slm nabigaan imi wahuwa isagoo yastaaku cadeeyeyna bisiwaakin caday radmi qoyan qaala wuxu uhi waarafu siwaaki waxaa ohanaya abu musa ashcari darafka siwaaguna dee cirifkiisu cadayga de laba dhinac buu leeyaho dhinacii markaa uu ku cadeynayay calaa lisaani carabkiisa oo uu saaran yahay wa huwa yaquulu isagoo le u markaa waa wuxuu ka qisoonaya ficilkii wixii uu ka soo baxayey wasiwaaku cadayguna fii fiihi fiida hore waa xarfu jaran fiida dambana waa laba magacba halkaa ku wada jira mudaaf iyo daafiley kaanahu waxaad moodaysaa yatahawacu yataqayaw inuu matagayo iska matashinayo fiida dambe waa tee fiida hore waa maxay waa xarfu jaran fida dambena asmaa lkhamsa maxaa shuruudda ahaa marka la icraabayo icraabta ya-da iyo alifka iyo wawga maxaa shardi ahaa an takuuna mudaafa marka halkay way daafaysan tahay dee fiihi hadaasina hadaasina waa damiir mutasil mabniyun cala اlkasr fi maxali jar darf iley ta faahu ayaynu xagga hore kusoo marnay soo maha waa lamidu fu fa fi waa xarakada ayumaa bedbedelaysa oo yurfacu bilwaaw wayunsabu biاlalif wayujaru bilya baab lmasxi calى اlkufeyn an xudayfa بن limaan radi allahu canhuma qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi sala allahu alay slm fii safarin mid la socday nebiga ama la joogay fii safarin safar oo fabaala uu kaajay rasuulka calayh salatu slam wa tawada-a waana weysaystay wa masaxa wuxuu masaxay calaa khufayhi labadiisii khufbuu ayuu masaxay marka waqti ka dheeriya xadiisku wuxuu daliilu yahuun almasi al alkhufeyn haddii marka hore isagoo daahira uu xidhay markaa uu weyse jabo waxba iska bixin maayo dushumu ka masaxayaa ama marka markii koobaad masaxadaas ha noqoto ama mar dhexaba ha noqotobe kuntu maca nabiyi sala allahu alay slm fii safarin asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim dad ilaahay doortay bay ahaayeen oo la yaab badan iminka abu musa ashcari muxuu inooga qisoonayey rasuulka ala slat slam ataa codkii uu sameynay markuu cadaynayay soo maha caaisha waxay nooga qisoonaysa rasuulka ala slat slam siduu u eegayey rasuulka ala slat joogo rasuulku fabala watawada xaaladda nabiga say ula socdeen waayo rasuulka alayh salaatu salaam ficilkiisa iyo hadalkiisa iyo aamusnaantiisa iyo socodkiisa iyo jiifkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa o dhan ha dee axkaam laga qaadanaya soo maha axkaam ku jirta baabulmadiyi wagayrihi madida iyo wixii kale la midka ah ma huwa almadiy a ah. haye haye ah, qofka dareenkiisu markuu isbedelo imanaysa shay allazij waay alwadiyuna kaadi kadibeymayso wacan umi qaysi binti mixsan alsadiyati annahaa iyadu saxaabiyadaasi radi allahu canha annahaa atat waxay u keentay atat waxay la timid oo ay keentay u keentay bibni laha inan ay leedahay inan ay dhashay sagiirin oo yar lam yakul icaam aan cunto cunin ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle u keentay oo fa ajlasahu wuu fadhiisay rasuulku fii xijrihi ay fii xibnihi dhabtiisu ku fadhiisay oo fabaala calaa thawbihi maradiisii buu ku kaajay inankii yaraa fa dacaa wuu u yeedhay rasuulku alayh salatu slam bimaayin oo fa nataxahu ay fasabahu wuu ku shubay calaa thawbihi maradiisii uu biyihii ku shubay walam yaqsilhu mana maydhin wacan caaisha um lmumin radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam uutiye waxaa loo keenay bisabiin wiil yar oo fabaala wuxuu ku kaajay calaa thawbihi maradiisi fadacaa bimaain buu rasuulku u yeedhabiyey in loo keeno ayuu doonay uu loo keenay fa atbacahu uu raaciyey iyaahu ay albowl kaadidii buu raaciyey biyihii walimuslim fa atbacahu wuxuu raaciyey bowlahu kaadidiisa walam yaqsilhu ma maydhin labadan xadiis waxaa laga yaabaa inay isku qiso kale yihiin oo marka hore saxaabiyaddii ilmahanba dhashay baa ka warantay markana caaisha ka warrantay waxaa kaloo iska dhici karta ina laba qiso ay kale yihiin lakin macnuhu istegaya way iswaafaqsan yihin hore waxaynu soo marray rasuulku alayh salatu salaam inuu amray in inanka kaadidiisa la rusheeyo inantana in la maydho ayaynu ku soo marray kitaabki waay ma ka dhalanaysaa ilmaha inanka yar kaadidiisu inaan ijaas ahayn ya e eh labadooduba laakin maxay kula duwan yihiin kayfiyatu tadhiir soo maha qaabka loo daahirinayo markan ay tidhi lam yakul الطacaam waa qodob aada u muhiima aye maxaa ku baxay kii cuntada cunay marka isaga maxaa la sameynaya ilmaha yar hadduu cunto cuno waa la meydhaya lam yakul iطacaam markaa caanaha ayuunbaa ku jira wey ila ilmihii yara noolan maaye lam yakul icaam muxuu ku noolanaya caanuu cabeeyde wey naas kumujaqi marka waxaa laga yaaba markanuu cuntada cuno kaadidiisu sidii hore inay ka adag tahay oo waxyaalaha soo raacaya iyo dee maydhir ay u baahan yihin laakiin markan hore caanuhu way ka fududiyiin oo khafiif weyaan dabeetna way ka sahlanaanayaan waxaa riwaayada qaarkood kusoo rotay warashahu uu ku rusheeyey markaa isma diidayaanoo marka hore biyo hadduu doono gacanta intuu qaaday rasuulku saa ugu rusheeyey naqadahu bih gurshay markan dambana nadaxahu annadxu waa asab wuu ku shubay un marka inaan gacanta la marmarinin ba shardi aanay ahayn taasi ba halkaa laga qaatay oo xadiisku markaa daliil wuxuu yahy culimada ku tegay inaanu ilmaha yar kaadiisu ay sidaa dhibta yar loo bidooni quslin lagu kaaftoomi karo maxaa ku baxay laakiin markaa inanti iyada waa la maydhaya xikmaddana ilaahay baa og culimadu waxa weeyaan qowlka odhanaya in maadaama inanka inta badan dadku ay qaadqaadi ogyihiin oo markaaba ay horu qaadaan dee waa culays almashaqa tajribu taysiir culayska yimiba ayaa laga fudeydiyey dadka gaar ahaan de berigaa hore biyuhuna may badnayn si gaar ahoo sida biyo lagu helana wa maxay ugu keentay haddaba inan inanka yar liyuxanikahu si uu rasuulka alay slat slaam de waa laga barkeysanaya rasuulka canduuftiisa iyo ducadiisaba markaa intuu timir yar qaado ayuu alxanag halkaa dhanxanag ayuu ugu dhejinayay inaan ka yaray ma noolaan sida culimada ay sheegeen markii dambe oo isagoo yar buu li dhintay fi xayaati nabiyi sala allahu alay saxaabiyadan umu qays bintu mixsan oo magaceeda aamino waa lagu sheegay magac kalena waa lagu sheegay waxay walaalihii saxaabigii loodhan jiray cukaasha binu mixsan uktu cukaasha binu mixsan maxaad ka taqaanaa man huwa cukaasha binu mixsan wama adraaka man hu haye ha Ah. ummadayda le tuse nebigu sheegay alay slat slam soo ma wa macahum sabcuuna alfa haye yadkhuluuna janata bigayri xisaabi wala cadaab faqaala mk faqaala cukaasha bn muxsan udcu llaha lii an yajcalanii minhum rasuul allow ilaahay inuu iga yeelo ii bari qaala anta minhum nin kala haddana kacay muxuu rasuulku yuri ala sala slam sabaqa biha cukaasha dabeetna m waxaa bay noqotay maah maahna way noqotay ya uu shahiiday saxaabigaasi oo tii baa markaa ku dabaqatay dagaaladii waktigii xuruubu ridda ayuu istushhid fiiha alasadi banu lasad waa qabiilkiisi marka anaha atat bibni laha sagiiri walam yakul iطcaama ilى rasuuli اlahi sal ه alay slm faajrahu fi xijrihi fi xijrihi wa fi xajrihi bikasri alxaayi wa bifatxiha labadaba way yidhahdeen culimadu waa loo akriyi karaaye waa dhabta halkaynu ka nidhaano aye dhabta ma taqaanaa aye sax xadiiska waxaa ku jira tawaaducii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xaggeed ka qaadatay ii sheeg haye tawaaduca nabiga alay salatu slam ba xadiiska ku jira isagoo nabigi ilaahaya haddana haye halkaad ka qaadatay haye oo sidaad uga qaadatay ilmihii yaraa intuu ka qaaday ayuu haddana marka kukaajina ayar biyo ku shubay markaa ma oranin maxaad inanka ereyga keenaysaan iyo ha soo dhaweynin iyo gaadhka ay soo dayninay maxaa ahayd waxaasoo dhan ya yay jireen arrintaas ma jir wacan caaisha um lmuminiin radia allahu canha ana nabiya sal la slm uutiya bisamim alokana fabaal calaa thawbihi fadacaa bimaayin biyayikanab u yeedhay oo faatbacahu u raaciyey iyaahu ay albowl buu raaciyey faatbaca uu raaciyey hu almaa biyihi iyaahu muxuu raaciyey albowl walimuslim faatbachu bowlahu walam yqsilhu mana maydhin walam yaqsilhu ma maydhin وعn abi hurayrata radi الlahu canhu qaal samictu rasuula الlahi sal ه alay slm yquul alfiطraة خams alfitra waxyaalaha wanaagsanee ama dadku ay wanaajistaan dabci ahaan iyo abuur ahaan khamsun shan wey alkhitaan waa isxalaaleynta amba isgudidda wاlاstixdaad iyo timaha guntiga qabto gunti qabadka oo la yska xiro waqasu shaarib iyo shaarubaha oo la gaagaabiyo wataqliim in la gaabiyo aladfaar cidiyaha wanadfu in la rifo amba la googooyo alibid oo ah timaha kilkilada ka soo baxaya xadiiskana nadaafada ayuu ka warramayaaye eh? iyo islaamkuna agis alfitra fitra macnaheedu waa maxay alfitra waxaa macnayaasha usoo aroortay ka mid a ah assunna sunnada oo dariiqada nebiga calayh salaatu wasalaam fitra waxaa kaloo ay tahay fitrat allahi alatii fadala annaas caleyha wixii ilaahay qofka ku dabiceeyey marka hore fitra waxaa kaloo looga jeedaa ma yastaxsinuhu nnaas wa julibuu cala istixsaanih ma yastaxsinuhu annaas oo waxay dadku marka hore dabci ahaan istixsaan iyo wanaag u arkaan wajulibu julibuu calaa xusnihi aw istixsaanihi amba lagu dabiiciyey markaa dabci ahaan abuur ahaan bani aadamka o dhan oo khitaanka waxa weeyaan in la gudo qof amba la xalaaleeyo kolba sida lahashado u kala duwan yihiin waayo marka xukunku muxuu noqonayaa khitaankaas ama calى الrijaal fahuwa waajib wa ama calى الnisaa fahuwa sunna ragga waa ku waajib dumarkana waa sunna ama makruma iyo wanaagun buu yihi lakiin gudniinkan fircooniga dee marka horeba waa wax diinta khilaafsan wax shareecada islaamka waafaqsanna maaha oo wax dee xumaantiisa leh gaaladu markan lakin iyagu gudninka fircooniga la dagaalamayaan walow dhinacba faa'iidaha inoogu soo kordhiyaan laakiin iyagu waxa weeyaan meel aan rabin roobma igu eri meel aan rabay markaa meel mar dad ay doonayeen marka horeba iyagu ina xagga kale ka rogaan ayay dee iskaga dhigayaan inay u naasixin oo dabeetana waa inay ugu soo marmarsoodaan markaa iska ilaali timir lef ba ku jirtee istixdaadna waa xalqu alcaana xalqu alcaana qasu shaaribna shaaruwaha in la gaagaabiyo marka shardigu wuxuu noqonaya in debintaasi ay muuqato ayaa shardiga oo aanay soo daadegin in laakiin shaarubaha la muldhiyo sax maha in shaarubaha la muldhiyaay sax maaha ee waa in la gaagacbiyo xadiisku saasuu tilmaamaya garhka in la xero ka waran isaga ma mubaaxba in la daayo soo sunno maha in la daayaa soo sunno maha haddaba la xidhan ka waran garhka waa xaaraantii nabi xarimay ya garhka la xiro waxa la isku wafqay horta dhammaantii la xiro in xaaraanta culimadu tilmaameen laakiin shaarubaha waa lagaagaabaya gaaladu markaa way cagsinayaan dee shaarubo waaweynna way daysanayaan garhkana way mulukeynayaan dabeetna qaar badanoo muslimiinna way kaga daydeenoo saasay sameyn cidiyaha in la saasoo kale natfu libna timahaasina maadaama ay urta iyo soo kordhin karaan islaamku waa kaa nadaafadda ka marka maxaa nadfi loogu tilmaamay culimada qaar ba waxa waxa weeyaan de si kalena waa loo xiiri kara hadduu xataa xiiro way saxan tahay oo meesha isaaladeeda muhiima amba dee dawooyinka in xalimka isticmaalo o kale la isticmaalo laakiin googoyntani waxay ka qeyb qaadanaysaa inay daciifaan oo ha dhawaanay soo bixin shayga marka la xiro uu wuu soo kordhayaa soo maha markaa rifiddana waxay ka qayb qaadanaysaa waa talabaade waa timade halkaa ku jilicsan oo aan googoyntooda ay sahlanta xadiisku xasri ma tilmaamayo alfitratu khamsun laa yufiid alxasr xadiis kaloo muslim wariyey waxa uu rasuulku tilmaamay alayh salatu salaam casharatun min alfitra casharatun min alfitra dabeetna waxyaalo kaloo rasulku soo daray aleyh isalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa istijada iyo baraajimta in la maydho baraajimta waa gacmaha meelaha in la maydho iyo kuwaasaa ka mid ah waxyaalahan shaarubaha iyo cidiyaha iyo kuwa kale iyo istixdaadka iyo culimada qaar baa iyagoo axaadiis daliishaday tilmaamay in aan afartan cisho aanay qofka ku dhaafin marka min fawaaid alxadiis wuxuu tilmaamayaa maxaa waxyaalahan ay faa'ideynayaan wuxuu tilmaamayaa ha ana alislaam yahtamu binnadaafa ana alislaam yahtamu binnadaafa wa min fawaaid alxadiis alixtiyaad liلطahaara aw cala الطahaara alixtiyaad in loo ixtiyaado liطahaara طahaaradii cibaadada maxaa ixtiyaadka u ka soo gelaya ixtiyaadku waa maxay ixtiyaadku waa maxay wixii aan waajib aad ka baqanaysa in waxaas yimaadaan inaad iskaba sii ilaalisaba oo khitaanka oo kale ragga marka la eego hilibkaa sare ee ku laaban dakarka ayaa la goynaya ulfadaas markaa haddii aan la goynin nadaafadii hagaagi mayso iyo tahaaradii waxa laga yaaba inaanay inaan hagin istixdaad laftigiisaas kale nadaafadii wa ka qayb qaadanaysa wa min fawaaid alxadiis iyo waxyaalaha laga faidaysa waxaa ka mid ah mukhaalafatu shicaar alkufaar gaalada iyo shicaarkooda oo gaaladu maxay sameeyaan inay shaarubaha iyo daayaan faa'iidooyin kalena waa xadiiska waa ay ku jiraan nadaafada iyo caafimaadka iyo waxaas o dhan waa laga faaidaysanaya bab lqusl min ajanaaba وعn abi hurayrata ana nabiya slى اllahu عalيه waslm laqiyahu la kulmay fi bacdi duruq اlmadinati wahuwa junub wadooyinka magaalada madiina ayuu kula kulmay abu hureyra wahuwa xaala abu hureyra junubun uu janaabaysayay qaale wuxu uhi fankanastu minhu ay fakhtafaytu minhu waan ka dhuunto waan iska qariyay nebiga alay slat slam oo fadahabtu waan tegay dabeetna fakhtasaltu waan soo midhay uma jitu waan imi faqaala wuxu uhi ayna kunta xaggeed had yaa abaa hureyra abu hureyra xaggeed joogtay qaale wuxu uhi kuntu waxaa junuban mid janaabo leh oo maydhasha ay ku waajibtay fakarihtu waxaa nacay an ujaaliska inaan kula fadhiisto calaa kayri tahaaratin anigoon tahaaro ku sugnayn faqala rasulku wuxuuhi subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahane ina almuumina qofka muuminkahay laa yanjusu ma nijaasoobo marka horeynu usoo aragnay in manidani aanay nijaas ahayn isla markaa laakiin waajib un ay tahay laga maydho oo kaadada iyo manidu inay kala duwan yihiin oo aanay manidu nijaas ahayn waayo de asalkii bani aadamkaaba laga abuuray hayeeshee qofka waxaa kuwaajaba inuu maydho xadiisku wuxuu daliilu yahay inuu qofku isagoo maydhan suuqa tegi kara ama soo qabsan karo haba laga wanaagsanaadee waayo rasuulka alai sla abu hureyre kuma canaanan qadiyadda ayada abu hureyrena qalad uma waa kan dee suuqiisa iska galay ee meelaha iska tegay rasuulku siduu u weyneyn jiray saxaabad baa laga qaadanaya marka subxaan allah waa erey tilmaamaya tanziih اllahi can inqays halkan laakiin rasuulku muxuu isticmaalay litacajub soo maha markaa subxaan allahi iyo allahu akbar iyo tacajubna waa loo adeegsan karaa shay la yaabto inaad tirahdo subxaan amba allahu akbar aad tiraahdo nebiga way ka sugayen alay slat slam ina almumina yanjus muminku ma nijaasoobo de waa la yska garanaya nijaasta la diidayo oo nabigu diiday caleyh isalaatu wasalaam waayo wartaa intaasoo jeer shareecadii nu amartay wixii nijaasa in layska mareero salaadii hadduu qofkii aanu daahir ahayn inaanay salaadu hagaagin hadduu jirkiisa iyo dharkiisa iyo nijaasoobaan inaanay nijaas noqonin markaa nijaasana waa maxaye a waa tii macnawiga ahayd xagga qalbi ahaan qofka muslimka ahi waa ka daahir halka gaalkuna u yahay nijaasuu yahay xagga macnawiga iyo qalbiga inama almushrikuuna najaasun marka maadaama aada qalbigaagu wanaagsanaa oo qof muslima aad tahay adigoo maydhashaba lagugu leeyahay ma nijaasoobaysid ee muuminku ma nijaasoobo ana nabiya sala allah alay slm laqiyahu kula kulmay abu hureyre fii bacdi duruqi lmadiinati wahuwa junuuban isagoo janaabaysan qaale wuxu uhi fankhanastu minhu waan ka dhuuntay fadahabtu markaa uu arkayy rasuulka ala sl markaa daysha ku dhuftay fakhtasaltu waan soo maydhayo uma jitu waaniyo faqale wuxu uhi ayna kunta yaa abaa hureyra xaggeed soogtay qaale wuxu kuntu waxanaa junuuban oo fakritu waxana caanu jaalisaka calaa geyri tahaaratin faqaala subxaana allah in almumina yanjus xadiisku wuxuu yahay janaabada in laga maydhanayo almuhim intaasuu sheekhu usoo qaatay وعن cبd للh بن cmر أن cmر بن الخطاaب qال wuxu uhi ya rasuul الlah rasuulki ilaahay ayarqdu miyuu seexanaya axaduna midkaay wahuwa junuba qala wuxu nacam إida twaضأa axadكم falyarqud fadl ya rasuul الlah ayarqdu miyuu seexanaya yanaam axaduna wahuwa junuba isagoo janaabala miyuu seexanaya oo macnaheedu ma banaanta qaala rasulku wuxu nacam ha ha seexdo laakiin waa goorma idaa goorta tawada uu weyseysto axaduku midkiin falyarqud ha seexdo marka isagoon weyseysanna waa uu seexan karaa laakiin waa makruuh waa makruuh mustaxabka iyo sunuhuna waa maxay inuu qofkii dahaaro qaasira sameeyo dahaarada qaasirki maxay noqonaysaa inuu weyseysto waayo labadaa ragcadood ee markuu markiisaa u weyseysto oo milo socotaan ya fi fi nisfi saac fi nusa saac <laughs> nusaaciba gaadhi way ka soo qaad qofkii wuu markaa uu weysaysto salaatuleilka miyuu ku tukanaya mise labada ragcadood salaa weysadu muu ku tukanaya ya iday iidaayo nin baan weydiiyey haye kumama tukanayo ya waayo soo ka weyseystay haye haye nig xagga adama gacanta ka taagay ha ya maanici baa jira maanicaasi waa maxay dee xadaث اlأكbar baa meeshii yaalla mar hadduu xadaث اlأكbar yaallo xadaث اlasqar keliya ka saaridiisu meesha waxma tabaysa laakiin waxay faa'iido u leedahay qofkii inuu nooc dahaaro ah oo ku seexan karo saas hadhowna uu meedho karo وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحuseين وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحuseين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه kaana wuxuu ahaa huwa isaga iyo و abuhu abihi علي بن xusein cinda jaabir بن cabd لlah ayay joogeen وcindahu qowm rag baa la joogay kale jaabir بن cabd لlah fasaأluhu ay weydiin can اlgusli ay kayfiyaة اlgusli maydhashada iyo xaalkiisa amba biyaha lagu maydhanayo aduu shan lgusli bay weydiiyeen maydhashada janaabada faqala wuxu uhi yakfi saacun yakfiik saacun saac baa yakfiika kugu filan faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi maa yakfiinii iguma filna maa yakfiinii aniga iguma filna faqaala jaabir wuxu uhi kaana yakfi wuxuu ku filnaa man huwa mid isagu awfaa minka ay akharu minka waadwal awfa akhar waadwal kaa fara badan oo kaa dheer shacran xagga timaha mid kaa tima badan oo kaa tima dheer buu ku filnaan jira wa khayran minka kaana khayr badan xagga khayrka yuriidu wuxuu ujeeda rasuul اllahi salى اlahu alay sl rsulka aleh uma dabeetna jaabir bn cabdillaahi amana wuxuu nagu tukiyey sallaana fii thawbin maro hal maro oo keliya isagoo sita wa fii lafdin kaana rasuulu llahi sala llahu alay sl rsulku waxaa yufriqu lmaaa mid ku shuba oo ku foorariyo biyaha calaa ra'sihi madaxiisa halaaan saddex jeer qaala radia allahu canhu waxa uu yihi alladii kii qaala yidhi maa yakfiik ma yakfiinii halkaasi qalad baa ku jira aladi qaala ma yakfiinii kii yidhi iguma filna nuun baad ka dhigi doonta waa dabcadda xagga dabcadda huwa alxasan ibnu moxamed bin caliy bin abi aalib weya marka xadiiskana wuxuu daliilu yahay hore nu soo maray siduu nabigu alay slatu slaam u sameyn jiray meerashada axaadiis badan baynu soo aragnay saac buu nebigu ku meedhan biyaha wuu yareyn jiray saacuna waa biyo kooban marka la eego labada gacmoodoo la isku geeyey baa mud la idhaha soo may ahayn afar jeeroo la darana saac bay ahayd jaabir bn cabdillah radi waa saxaabi ansaarta ka mida ah min alkhasraj aabihi wuxuu ku shahiiday cabdullahi bn xaram baa la odhan jiraya eh, min bani salima min alkhasraj waxaa ku shahiiday dagaalkii uxud waxaanu ka mid ahaa raggii rasuulka alay slat slam heshiiska kula soo galay caqabada markaa jaabir isna waa ragga ugu xariista badan xagga werinta marka la eego toddobada saxaabiya ugu werinta badan xariista ayuu ku jiraa in badanna uu sii noolaayo magaalada madiina ayuu cilmi badan kusii dhigi jiray masaajidka marka haddee halkaasa lagaga qaadan jira raggan la jooga raggan la jooga dhammaantood waa taabiciin inta uu inoo magacaabay minta kalena waxa laga yaba inay taabiciintaa yihiin waayo taabici taabiciinta taabiciintii oo isa sii dhalay ba waliba jooga oo xuseen bin ali bin abi aalib waa saxaabi soo maaha isagu maaha isagii isagu xaaladan ma nooleen oo tii karbala lagu dilay radia allahu isagii isagiiyo in badan ahl beytkiisii waa inankiisii ha la odhan jiray caliy bin xusein zayn اlcaabidiin iyo inankii uu sii dhalay oo muxamed abu jacfar moxamed bin cali oo albaqir ku caanbaxaysa moxamed albaqir amba abu jacfar albaqir waa raggay shiicadu aada ka weyneeyaan caalim baanu ahaa isagii aabihiiba aabihii weliba si gaar ah cibaadadu aada ugu sii caanbaxa iyo khayrka laysa algaribu gariib الshami wاlyamani ina algariba gariib اlaxdi wاlkafani gabaygaas waxaa iska leh loo nisbeeyaa caliyu bin alxusein kuwa cibaadaysta quruxdooda lagu tilmaamayba waata la sheegay inuu maalin iyadoo cabdilmelik bin marwan oo khaliifkii iyo dee boqorkii muslimiinta u talinayay umowiyiinta marka kacbada la dawaafaya dadka madaxda de dadka laga celinaya laga joojinaya de ciidan bay ubahayen askar ka joojisay ubahayen marka isagii waa dadka laga joojinayay cali bn xusein ubaa soo galayoo iyadoona askarna aanu wadan waxna aanu wadan dabeetana dadkiiba way uga kala yaceen iyagoo ixtiraamaya u banaynaya dabeedna wuxuu ihi isagoo garanaya hadda inuu yahay war waa iyo kaasi isdiidsiinaya markaa ninkii la odhan jiray farazdak ee gabi jira ayaa gabay dheer tiriyay gabaygii markaa waxaa ku jirtay hada ibnu faatimati zahraha zahraa in kunta jaahiluhu bijadihi anbiyaa llahi qad khutimu hada taqiyu naqiyu طaahiru lcalamu gabay saasoo kale ah cid wali way garanaysaa buuhi awogii baa ambiyada lagu soo qatay ibnu fadimati zahrawey oo ayo ninkaad sheegeysa <laughs> marka waxaa la yidhi lacag buu siiyey lacag cali bin ayaa lacag doonay inuu siiyo maal wuxuu ihi ilaahay dartii ba hayd gabayga markaan tirinayo le inaanan qaadanin bu lacagtaa qaadan maayo muxamed albaqirna baqar alcilma baa la yihi cilmigu marka neefka la bog dilaaciye calooshta laga soo rida soo marka cilmi badan buu deel hawey kasiir lcilm nimankan shiicada lagu sheegaye ku xadgudbay ee itnay cashar itnay casharyada la hahdo labayo tobankan isdhalay sanutaxa dee ulu bay sameynayaan iyagu waxyaalo kale on saxayn bay ku sameynayaan laakiin ahlu sunaha weyneeyo sidii sada halkii saxdayd weyneyntii ilahay ugala kan kale ee isagu yihi maa yakfinina isna waxaa dhalay muxamed bn ali bn abi alib marka waxay ilmaadeer yihiin ilmaadeer run ay yihiin iyo ali bn xusein sida riwaayad kale xadiiska ku jirtaba cidda sidaa tiri waa inadeerkaa bu i jaabir bn cabdillah inadeerkaabu isna waxaa dhalay xasanna waxaa dhalay maaha xasan bin cali la soco cali awowey muxamed bin alxanafiya weeye aabihii oo gabarh ka mid ahayd banu xaniifa ayaa cali bin abidaalib u dhashay markaa wuxuu ku caabaxaysa nabi moxamed bin xanafiya culimadiisna kamid yahay waa inankiisii kan markaa yidhi iguma filna aniga bi saacaasi nabigu ku filnaa ku meerin jiray haya aniga iguma filna oo timo badan baan leeyahay buri saasuu yidhi shaabir markaa muxuu ku jawaabay ya mid kaa timo intuu xanaaqay jaabir aad buu ugu xanaaqay ayuu mid kaa timo badan oo kaa timo dheer oo kaa khayr badan ayuu ku filaan jiray haddaad leedahay de isagu iga timo yar agu kaa timo badna ogo nbi nebi maxamed alayh salatu slam dee bidaari wax malahayn timo u ima wakiilaha rasuulka alayh salatu salaam oo dhamaystiran isla markaana waanu kaa khayr badnaayo xaggan haddaad adu leedahay dee malaa cibaadadii iyo hagaagi mayso he waanu kaa khayr badnaa cibaadadii wanaag waayo waa rasuulki ilaahay sala allahu alayhi wasalam markaa shardi maaha qofku inuu saac ku maydho wuu ka badsan karaa laakiin macnaheedu waa maxay in biyaha la yareeya halkaa laga qaadanaya oo aan dee daadaadinta laga ilaaliyo qofkuna si fiican hadduu isku gaadhsiiyo inuu markaa timaha marka hore saddex jeer saa u gaadhsiyo dabeetna jirka kale weysadii dhamayskartid inuu sameeyo marka hore وعن أبي جعفر محمد بن علي بن xusein بن علي بن abi طالب رضي الله عنهم أنhu kaana wuxuu aha huwa isaga iyo abuhu aabihi isagii baa imika inoo warinaya lakin yaa la socday isna aabihii iyo cali bn xuseen cinda jaabir bn cabdillahi wa cindahu la joogay fasaaluu way weydiin can lqusl faqala wuxu uhi saacu yakfiik eh, saac baa kugu filan yakfiika saacun faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi waa bin maxamed bin cali bin abi talib maa yakfiinii iguma filna aniga faqala jaabir wuxu uhi yakfi ku filnaa man huwa mid isagu awfaa kaa dhamaystiran kaa fara badan kaa dheer adwal wa agar minka adiga shacaran xagga timaha wakhayran minka kaana wanaagsan yuriidu rasuul lahi sal allahu yuu ujeedaa nebi maxamed alayhi salatu slaam uma amanaa fii thawbin maruu nagu tukiyey taasina waa maslo kale jaabir bin cabdillahi baa salaa tukiyeyo halkaa waxaa laga qaadanaya rasulka ala sla slam mar buu diiday in maro kale lagu tukado aanu qofku calaa caatiqihi shay waynu gaari doonaa aanu qoorta waxba ka saarnayn marka haddii marada waa izaar bay gunti bay ahayd marka waxa wey izaar waaxid laysa macahu ridaa buu gunti aan go-wadan buu ku tukiyo dee haddii laa uu soo qariyo qofku amaba waxa laga yaaba de inuu hadduu doono inuu usoo samaysto sido xagga sare maradaa keliya inuu ku karo qofka laga qaadanaya ku karo cawradiisu hadday ku asturmayso intaas iyadoo dee qurux badantay qofku inuusi dhamaystiran lakin kaba soo qaadi qofku maradaa keliya haya amba uu ku tukaday salaadiisu oo uu nagu tugiyay marada markuu leeyahay wa fii lafdin kaana rasuulu lahi sala اllahu alay slm yufriqu lmaa calaa ra'sihi alaaan saddex jeer buu biyaha rasuulku saa ugu shubi jiray madaxiisa qaala radia allahu canhu wuxu uhi jaabir arajul alladii kii qaala yihi maa yakfiinii iguma filna huwa alxasan ibnu muxamed bn cali bn abi aalib wallahu aclam